siya sharafciheeda hohoyaday ulmadu ka gidriye cawiya subaw kulanta wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenin wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib barnaamijkan saaxiib yael waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ayaad maantana ku maqli doontaan haddii eebba idmo waxaa ka mid noqon doona boqolaal shaqaale diyaaradeed ah oo weliba ka tirsan shaqaalaha diyaaradda atlantic oo ku xanuunsaday casho sharaf loo sameeyey waxaan sidoo kale dahaynaa diyaarad loo maraynaya inuu tahriibyaal sado oo ka degtay garoon diyaaradeed oo ku yaala faransiiska miljibkana geed lagu xardhay ciidda krismaska oo soo jabay ayaa sababay dhimashada haweeney dukaamaysanaysay warbixin laga diyaariyey magaalada adduunkan ku noolnahay ugu yar dadka ku nool tiradoodana wajahaynaa waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira magaalo dadka degan badankooda ay qabaan nooc ka mid ah xanuunka waalida islamarkaana aan la ogolayn inay boorsooyinka lacagta ku qaataan haweeneyda adduunka ugu faruuryaha waaweynna waxay cabasho ka tahay si dadku ay ula dhaqmaan iyo safaaradda kuurida waqooyi ee ku taala londonna waxaa la ogaaday bal siday u eg tahay ayaa sawiro laga soo qaaday dadkuma u malaynayaan inay safaarad tahay in kale xubnihii joogtadani inoo ahaa iyo barnaamijyadani gaarka ahaa qaybtii afraad ina kaga hadlayna dhacdooyinka sanadkaasi dhammaanaya dunida iyo soomaaliyabu ka dhacay iyo suugaantiina barnaamijkeena qaybka ka yimi kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenay wado iyo howlamo qoore iyo erey kale ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay ow raxmade xasan diiriyo faarax ayaa ku luuqeynayay heystan daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka kenya maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn

barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo sideetanka waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggana radio colmed dot com idaacadaha wadani xogmaal iyo kala afam ayaa sidoo kale nagala socotaan aynu ku bilowna ee dowladda soomaaliya ayaa dalka gaar ahaan magaalada muqdisho iyo magaalada kale hargeysa kusoo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo lix iyo toban ruux gaaraya kuwaas oo ku xirnaa xabsiyo ku yaala wadanka ruushka ruushka belarus belaruus dhexdooda ayaa laga xiray dhalinyaradan muwaadiniinta soomaalida iyagoo tahriibaya toddobaad ka hor ayaa kenan ay xogtooda si gaar u bahaysay wareysyana waxay ka qaaday qaar kamida ah dhalinyarada soomaalida belarus jooga oo soo wareysay xogta ku saabsan dhibaatada dhalinyaradaasi soomaalida haysata balan dhegeysadho sida dowladda soomaaliya ay tirokob uga soo saartay inta qof ee dalka maanta ay kusoo celisay lix iyo qofood oo soomaaliyeed oo dalka ruushia ku xiraa xabsiyada ku jiray oo ay dowladdu u gurmatay runtii waxaa ka go-an xukuumadda dan qaran dowladda soomaaliya in dadkeeda ku dhibaataysan dibadaha oo xabsiyada ku jira iyo meel walba ay joogaan wasaaradeeda arrimaha dibadda u xilsaaran ay iska xilsaarto dadkeeda meel walba ay joogaan waxaa jirta in dad soomaaliyeed oo ku xirnaa ka yimid tegey yugoslafakia iyo dalal badan oo belarusia maray oo markii dambe tegey rushiya tegey oo xabsiga rushiya ku jiray muddo bilah oo dhallinyaro soomaaliyeed oo gabdhiya wiilal isugu jira oo aada ugu rafaadsanaa meeshaas ay wasaaradda arrimaha dibaddu iska xilsaartay iyadoo la fulinhayo tacliimaadka uu bixiyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda cali maxamed cumar ayaa wuxuu ahaa si degdega arinta in looga howlgalo dadka soomaaliyeed ee dhibaataysanna sidii wax loogu qaban lahaa loogu qabto laguna soo celiyo dalka wasaaraddu way iska xirsaartay waaxyaha qaabilsan safaaradda soomaaliya ee dalka moscow sihayaha safaaradda soomaaliya waaxda yurub iyo america oo iyadu lahayd kaalin libaax iyo waaxda jaaliyadaha oo anigu aan ka socdo oo lahayd dadkan dibadaha ku xiran migrantiska sidii wax loogu qaban lahaa saddexda qaybood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan ayaa iska xil saaray oo wasiir dowluhuna u ahaa geedfadhi u ahayo arrintaas uu isagu xiriiriyey oo uu waday oo qorshaha uu gacanta ku hayay waxaa maanta oo sabtiya alxamdulilah rabbi soo gaaray magaalada muqdisho afar iyo toban maxbuus oo ku xirnaa meesha oo ay wasaaradda arrimaha dibaddu dib u soo celisay oo afar dumar ahaayeen gabdha ah iyo muxuu ahaa inta kale oo rag aha waxaa gooni ahaa laba ka mida oo iyagu tigirkooda gooni loogu jaray oo la geeyey hargeysa oo moscow moscow adisaba adisababa hargeysa ka degay aada iyo aada waxaan ugu mahad celinaynaa intii hay-adood ama qaybood oo wasaaradda oo arintaa ka qayb qaatay waxaan u mahad wasiir wasiiru arrimaha dibadda oo arintaa si gaara ah isaga xilsaaray nagalana shaqeeyey gacanna nagu siiyey sidii dadka loo soo celin lahaa waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dowladda soomaaliyana ay ogaato in dadka soomaaliyeed baxaya ay jiraan xafiisyo ku yaala magaalada muqdisho oo tigidhada gooya siday ayagu noo sheegeen oo dadka tahriibiya oo tigidhadii u jaray oo lacagihii ay ku shubeen bangiyada oo iyagu sidaa wax ku dhoofiya dadkana u dira meel ay ka jirto hubanti la-aan iyadoo aan la xamili karin xilligan qabowga ka jira yurub iyadoo ay ka sii daran tahay mooska iyo raashiya iyo ay kasii xag jirto ayaa dadka soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo tigidho iyo iyo ka shaqeeya ajensiyo ay tigidho u goynayaan oo dirayaan dadkaasu waan ka diyaarinay xafiisyada tigidhada u gooyey telefoonadooda iyo ciwaankooda waxaan la wadaagi doonaa dowladda soomaaliya haddii alla idmo waxaan la wadaagi doonaa madaxda wasaaradda waxaan la wadaagi doonaa cid kastoo ay qusayso si dadkaas soomaaliyeed ee la dulmay ee xoolahoodii la dhacay loogu celin lahaa xuquuqdooda waxna looga qaban lahaa ejensiyadio xafiisyaha dadka dhoofiya oo dadka soomaaliyeed u dira meel aynan dalkoodina ahayn dadkoodina joogin xaqna ayan u lahayn inay iyagu dad dhoofiyaan waxaan aad iyo aada uga mahad celinaynaa sida wanaagsan e, dowladda raashiya ay noola tacaawuntay markii ay dadkii e, la xirxiray e, ogolaanshihii ay u samaysay iyo sidii ay u dadejiyeen oo aan u geeyeen xabsiya gaara dowladda ruushkana waa u mahadcelinaynaa waxaan ka mahad celinaynaa dadaalka ay samaysay muxuu ahaa safaaraddu runtii dadku tigidhaa laga cunay lacagaa laga qaaday lacagahaasoo dhan ejensiyaal baa isticmaalay koonadoodii baan haynaa iyagii baa diyaar u ah inay wax walba caddeeyaan waxaa la hayaa lacagihii ay ku goosteen koonnadii ay lacagaha ku shubeen waxaan rajayn doonaa waxaasoo dhan inay wasaaradda arrimaha dibaddu ay u gudbin doonto hay-adaha ku lug leh ee quseeya in loo gudbin doono si dadka soomaaliyeed xuquuqdooda loogu celiyo la dulmay kuwa waxaa sameeyeyna loo horgeeyo sharciga loona mariyo xaqa ay xaqa u leeyihiin waa hagaag haddaan eegno markana isimada puntland waa idhahda isimada qaatuma ee s c ama s c qaatuma oo ku shareeyay magaalada laascaanood ayaa waxaay soo saareen go-aamo ay kaga soo horjeedaan doorashooyinka puntland waxay sheegeen toddobiyo tobanka xildhibaan hadda ugu jirta golaha wakiilada puntland aysan hadda marnaba ogolaanin mar dambe ay ka qaybgalaan doorashooyinka waxay sidoo kale sheegeen in hadda xildhibaanada ugu jira ee kasoo jeeda deegaanada s s qaatumo ee dib loogu cusbooneysiin karin sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo saame qaybsi ahaan ay u leeyihiin ayay sheegeen inaysan sariixi karin mar dambe cid deegaanadooda kasoo jeeda jaamaca jaamica garaadcalin wuxuu sheegay inaysan badiyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada puntland hadda balaan dhegeysano afheenka odayaasha dhaqanka miismada dhaqanka ee qaatum s c oo ka hadlaya go-aanadii maanta ay soo saareen waxaanu gaadhnay go-aamo masiiri ah kuwa iyaga gudaha jooga iyo kuwa dabadda joogaba inta intayadan waa shirnay shir baanu saakoo dhan u fadhinay intii naga maqnayna waxaanu soo gelinay khadka telefoonka go-aan aanu ku midaysannahay oo aanu dadka yaga ugu tudhayno aanu isleenahay waa xal aanu ugu tudhayno walaalahayo reer puntland iyo cid kastaba oo aanu isniri waa go-aanka ugu wanaagsan ayaanu gaadhnay waxaanunu gaadhnay sida tan kow waxaanu goosanay inaan toddobiyo toban xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb gelin doorashada puntland ka dhacaysaa deer labo waxaanu goosanay inaan kuwa loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer khaatuma ah oo xildhibaannaah oo ka qaybgelaya ba inayna jirin qodobka labaad inaan layska sharixi karin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne u dhashay reer khaatumo inuusan iska sharrixi karin xilligan puntland waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxa ku jira laba qof oo reer khaatumo ah inaynan metelin laga bilaabo haddeer inaynan metelin reer khaatumo isla markaana waxaan ka codsanaynaa inay is casilaan qodobka afraad inaan suuqa laga qoran karin inaan maxaa la yidhahdaa mid warqad hore beri hoose hore haysta aysan shaqaynaynin go-aankaasi waa go-aan la gaadhay wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer puntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan wixii intaa dhaafsiisan ee wada hadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu codkaasna waa afeenka isimada qaatumo waxa ka hadlay go-aan ay ku gaareen kulan ay yeesheen barnaamijkaa la socotaan saaxiib kulanka keenan warbixino kale ayaana noo soo socdaa iyo sharaf ciheeda hooyaday adabidkahaa ku barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan markana waxaan eegeynaa maalmaha booxaan noo socday barnaamijyo taxanaha oo gaara ah. oon kaga hadlayno dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba ka dhacay qaybtan waa qaybtii afraad wariyaasheena axmed dariir iyo cabdinaasir maxamed ayaa diyaar la ah kulanti wanaagsan dhegaystayaal edarkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afraad barnaamij gaara oo aan ku egeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba barnaamijkan waxaa si wada jir ah idiinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur ku bilownaya koodii julaay ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun labaatan qarax miino ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe qarax ayaa lala eegtay gaari uu watay abuukar jawiil cadow oo loo yaqaano abuukar miini wuxuuna ahaa xogiyaha degmada ruungood ee gobolka shabeelada dhexe waxaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaas darawalkii waday iyo sidoo kale dad kaloo shacab oo la socday al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas ayaa sheegtay in ay dileen abuukar jawiil cadow oo ahaa gudoomiye kuxigeenka maamulka degmada ruurgood ee gobolka shabeelda dhexe labadii julaay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh muxidiin cadow ayaa safarkiisii ugu horreeyey waxauu ku tegay deegaana ka tirsan gobolka galgudud tan iyo xilligaas oo ah markii ugu horreysay oo loo magacaabay xilkaas taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale oo maraykankana ayaa booqday furimaha dagaalka qeybo ka mid a ah gobolka galguduud gaar ahaan magaalada galcad halkaasoo ciidamada maraykanku saldhig ay ka samaysanayeen xilligaas ujeedkuna waxauu ahaa sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhan ah ah kooxda al-shabaab afartii julaay tiro huubiyaal ayaa ku soo dhacay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho huubiyaashaas waxaa soo wariyey inay sababeen khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho dhaawac waxaana huubiyaashaas ku geeriyooday qoys degnaa degmada waaberi ee gobolka banaadir macallin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray macalin aweys iyo gabadhiisa xalimo macallin ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen sidoo kalena waxaa dhaawac soo gaaray hooyada oo lagu magacaabo nicme maxamed iyo gabar lix jir ahayd oo reerka ugu yareed sida booliiska soomaaliya ee xilligaas ay sheegeen lixdii julaay diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa duqeyme waxay ka geysteen degano ka tirsan gobolka gedo diyaaradaha dagaalka ayaa duqeeyey deegaanka elcadde ee gobolka gedo duqeymahaas oo xilli habeenimaha dhacay waxaa ku geeriyooday dad shacaba oo soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaana ka tirsan gobolka gedo waxaa geeriyooday laba qof oo magacyadooda lagu kala sheegay cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi oo ahaa nin wadaad ah iyo sidoo kale nin magaciisa lagu soo koobay maskiinow sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex gudihiisa tiro dhowr jeer ah diyaaradaha dagaalku waxay duqeeyeen gobolka gedo iyagoo dad shacaba ku laayay iyo sidoo kale xoolo badan toddobadii julaay booliiska dalka kenya ayaa sheegay in labaatan dagaalamo oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgal ee ciidamada ay ka fuliyeen xadka dhaca soomaaliya iyo kenya howlgalkaas oo ay si gaara ah ugu fuliyeen ciidamada booliiska dalka kenya ayaa howlgalku waxa ay sheegay inuu ahaa mid lasii qorsheeyey islamarkaana ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay kasoo furteen hub kala duwan oo laga helay goobta weerarkaas oo ay ku jiraan qoriga danidooriga u dhaca iyo gantaalada riddada dheer sida booliiska dalka kenya ay xaqiijiyeen booliiska dalka kenya ayaana sheegay in aysan kasii hari doonin dagaalamayaasha al-shabaab tobankii juulaay inta la xaqiijiyey toddoba ruux oo shacab ah oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaanka jicbow hareeraha webiga shabeelle oo hoos yimaada degmada buulabarde ee gobolka hiiraan dadkan oo ahaa dad beeraley ah oo mooto saddex lugoodley ah ku socday ayaa xilli galabgaab ah oo ay ka soo laabteen beerahooda qaraxu waxauu ku haleelay dhul beereed waxaana dadkaasi ka mid ahaa aabbe iyo carruur uu dhalay tobankii julaay ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday fariisan al-shabaab ay ku lahaayeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo ciidankii xoogga dalka ee halkaas weerar ku qaaday saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa waxay xilligaas sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay ka saareen fariisanka islamarkaana ay ka dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab koob iyo tobankii julaay diyaarad ka timid magaalada garawe ee xarunta puntland kana soo degatay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ku burburtay garoonka aadan cadde xilli ay cagadhiganaysay kadib cilad farsamo oo ku timid diyaaraddaas waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid a ah shacabkii saarnaa iyadoo dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen muuqaal xilligaasi baraha bulshada ku baahay ayaa la arkayay diyaaradda oo dhinaca ay u socotay maahana dhinaca kale u jihaysatay taasi oo la kulmaysa burbur xooggan iyo dab ka baxaya dabdamiska garoonka ayaa gurmad iyo caawin u sameeyey diyaaraddaas iyadoo xilli dambe la dameeyey dabka ka kacay diyaaraddaas labiiyo tobankii julaay dagaal culus oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa daraawiista jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxauna si gaara ah dagaalka ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo ilmarow halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dagaalkaas lagu dilay afartan ka mid ah al-shabaab oo ay ku jiraan madaxii qaraxyada u qaabilsanaa shabaab deegaanada jubbooyinka oo magiciisa lagu soo koobay farxaan iyo ku-xigeenkiisa cabdi mahad iyo xubno kale afar iyo tobankii julaay allaa u naxariistay waxaa qarax ismidaaminaha lagu dilay gudoomiyey ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee magaalada marka cabdi axmed yuusuf oo ku magac dheera afar afarsheegle qarxan ayaa ka dhacay degmada daynile gaar ahaan xaafadda haanta dheer afarsheegle sidoo kale waxa uu soo noqday guddoomiye ku-xeenkii amniga iyo siyaasadda ee gobolka shabeelaha dhexe ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa qaaday allah u naxariistay meydka marxuumka oo la sheegay qof walxaha qarxa isku soo xiray inuu isku miidaamiyey toddobiiy tobankii julaay dowladda soomaaliya ayaa shaacisay inay heshay hubka culus iyo diyaarado dagaal si ay dagaal xoogan ay ula gasho ururka al-shabaab oo meelo badan oo dalka laga saaray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in horay dowladda soomaaliya ay duqeymo ugu burburisay al-shabaab fariisamo ay ku lahaayeen qaar ka tirsan gobollada dalka xuseen ayaa waxa uu soo kala sheegay in dowladda soomaaliya ee sanadkii hore laba kun labaiyo labaatan laga qafiifiyey cunaqabateyntii hubka ee saarneed ta'aasina ay keentay inay kaysato hubka culus oo lagula dagaalamo al-shabaab isla toban iyo toddobadii juulaay qarax geystay khasaare dhimashadii dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cali heele oo u dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud qaraxaas ayaa ahaa qarax miinada nuuca dhulka lagu aasa ah qaraxa waxa uu haleelay dhallinyaro saarneed mootada labalugoodleeda ah ee loo yaqaana fekon saddex dhallinyaro ah ayaa saarneed mootadaas dhammaan saxdaasi dhallinyarada waxa ay ku dhinteen qaraxa miinadaha ragga dhintay ee mootada saarnaa waxaa lagu kala magacaabi jiray allah u naxariiste yaasiin xasan shirwac maxamed shariif cumar iyo geedi maxamed afrax toddobiiy tobankii julaay guddiga doorashooyinka somalilan ayaa ku dhawaaqay in bisha deseembar ee sanadkan la qaban doono doorashada xisbiyada siyaasadda si loo helo saddex xisbi taasoo ka dhigan in xisbiyada hadda jira wakhtigooda dhacay waxaana si weyn ugu soo horjeestay xisbiyada mucaaradka iyagoona ku adkeystay in doorashada xilligeeda ay dhacdo siddeed iyo tobankii julaay dowladda soomaaliya ayaa ciidamo dheeraada ah waxay geysay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kale shabeelaha dhexe kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la geeyey xilligaas deegaano hoos yimaada magaalada cadale iyo sidoo kale magaalada ceeldheer oo kala dhaca gobolada galgaduud iyo sidoo kale shabeelaha dhexe ujeedka ciidamadaas waxay ahaayeen inay xoojiyaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan xilligaas oo la filayey in deegaano badan oo ka tirsan gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe in al-shabaab lagala wareego in ciidamadaasi ay xoojiyaan taliyaha ciidanka dhulka ee xilligaas jenaraal axmed daadan cali ayaa kulamo gaar ah la yeeshay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka isagoo xilligaas ugu baaqay inay ka dhabeeyaan howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab siddeed iyo tobankii julaay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminayo ayaa magaalada jowhar u tegey dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud abi xuseen ay si weyn uga hadleen la dagaalanka al-shabaab iyo xalinta khilaafyada ka jira maamulka hirshabeelle waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in la kornin doono weerarada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada maamulka hirshabeelle labaatankii julaay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladda maraykanka waxay sheegtay inay dishay in ka badan boqol dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii weerar cir iyo dhulah lagu ekeeyey xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka gallibaax iyo sidoo kale deegaanka ceel qurac oo dhaca bartamaha soomaaliya war ka soo baxay xilligaas dowladda soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey weerarkaas oo xilligaasi ay geysteen howlgalka africom ee maraykanka iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay dishay boqol xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab maalinkaasi isla labaatankii julaay xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xero ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka arbacu oo ku yaalla duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda iyo shabaabkii weerarka soo qaaday ayaana halkaas ku dagaalamay waxaana dagaalkoodu uu sababay khasaare kala duwan iskugu jira dhimashay dhaawac laamaha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in xubnihii weerarka soo qaaday al-shabaab ka tirsanaa halkaas lagu jibiyey isla markaana khasaare dhimashay dhaawaca lagu gaarsiiyey labaiyi labaatankii juulaay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ka dhacay qarax sababay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac qaraxan oo ahaa qarax miino nuuca dhulka lagu aasa ah ayaa waxa uu ka dhacay suuqa xoolaha ee magaalada jowhar waxaa qaraxaasi ku geeriyooday sargaal lagu magacaabi jiray daahir maxamed kanti kaas oo ka tirsanaa waaxda canshuur aruurinta dowladda hoose ee magaalada jowhar sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhawacmay saddex qof oo kale oo ka mid ahaa ilaalada sargaalka geeriyooday sargaalka lagu dilay maalinkaasi qaraxa miinada ah tiro dhowr jeer oo hore ayaa uu ka badbaaday weerar kala duwan oo lagu qaaday saddex iyo labaatankii julaay sanadkaasii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan golaha wakiilada somalilan ayaa waxaay guddoomiyaha golaha wakiilada u doorteen yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon hoose oo kalamar soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan doorasho maalinkaasi dhacday waxa uu helay faratoon lixdan iyo afar cod waxuuna ka guulaystay xildhibaan maxamed qatar daahir oo la tartamayey tartamayay kaasoosna helay codad kala dhiibtay ilaa saddex cod sidaasn waxaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan maalinkaas ku noqday yaasiin xaaji maxamuud xiir oo loo yaqaano fartoon afar iyo labaatankii julaay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa qarax ismidaamin aha waxa uu ka fuliyey xerada ciidamada ee kuliyadda jaalisiyaad ee ku taalla waddada warshadaha ee magaalada muqdisho qaraxaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyey ciidamo la filayay in tababar loo furo in ka badan toban askari ayaa maalinkaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkiis madaamintaha ah ee qofka walxaha qarxa isku soo xiray uu ka geystay kulliyadda jaalisiyaad lix iyo labaatankii julaay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay qaraxii askarta badan ee ku dhinteen ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in qaraxaas uu ahaa mid aad loogu xumaado ayna geysteen al-shabaab isaguna lagu baryey inuu caafimaad siiyo askartii dhaawaca soo gaartay sidoo kalena ciidanka dowladda soomaaliya ay sii wadi doonaan islamarkaana furimaha hore dagaalka ay ku baacsan doonaan maleeshiyaadka al-shabaab sagaal iyo labaatankii julaay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in weerarkii ismaaminta ahaa ee ka dhacay kulliyadda jaalisiyaad in dowladdu ay u soo xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda wasiirka gaashaandhigga oo hortagay baarlamaanka soomaaliya maalinkaa waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano kala duwan kuwaas oo ku socdo saraakiil lagu tuunsan yahay inay fududeeyeen weerarkaas wasiirka gaashaandhigga waxa uu maalinkaa beeniyey dowladda federaalk soomaaliya inay diiday in la ogaado xogta weerarkii kuliyada jaalasiyaad sagaal iyo labaatankii julaay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada uu ka dhageystay warbixin ku saabsan miradhalka qorshaha qaran ee curyaamin ilaalinta awoodda dhaqaale al-shabaab guddiga qaran ayaana xilligaas soo bandhigay baraaruga shacabka soomaaliyeed ee ka dhanka argagixisada waxayna sheegeen in la daciifiyey awooddii shabaabku ay u lahaayeen aruuriska lacagaha ganacsada soomaaliyeed taas oo aas u ah la dagaalanka al-shabaab ayaa lagu yidhi war xilligaasi kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya qaybtii afraad ee barnaamijkii gaarka ah aan uga hadlaynay sanadkan sii dhammaanaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ayaa halkaas kusoo gebagabaynaynaa waxaana si wajaraha idinla socodsiinayay axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud waa ay mahadsan yihiin wariyaasheena axmed dir nuur iyo sidoo kale cabdinaasir maxamed maxamuud waxa ay nala socodsiinayay qeybtii afraneed barnaamijyadeena taxanaha noo ah ee aan kaga hadlayno dhacdooyinka waaweyna soomaaliya dibadda baa ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya laba kun saddex iyo labaatan ilaahay nabadii caafimaadka noogu dhameeyo qodobada kale haddii aan si kooban u eegnona wararkeena kale dunida mareykanka ayaa dowladda iiraan ku eedeynaya inay si qoto dheer ugu lug leedahay weerarada ay ururka xuutiyiinta yeman ku qaadeen maraakiibta ganacsi ee maraya badda cas iyagoo ay jiraan weerar sheegaya in markab ganacsi oo israa laga leeyahay la aaminsan yahay la duqeeyey taageerada teheraan ay siiso ururka fallaagada ah ee yemen ka dagaalama waxa ay kamid tahay waxaa kamid ah hub iyo sirdoon iyo farsamooyin ayaa lagu yiri war ka soo baxay aqalka cadam looga arimiya waxaa lagu warkaan waan ognahay in iran ay ku lug leedahay qorsheynta howlgalada ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee badda casmaraya waxaa sidaasi sidoo kale warbaahinta u sheegay afhayeenka aqalka waa afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cadam mareykanka andren watson oo hadalkaasi qortay tani waxaa la socda taageerada dhinaca sirdoonka iyo farsamooyinka ee iiraan bixiso ayaa lagoday qoralkan dhinaca kalena yuhuudda ayaa weli duqeyn xoogla ku haysa marinka qasa ilaa xalasaqa dhexeeda si wada iyadoo la sheegay in duqeymahani ay noqdeen kuwa joogta ah weerar lagu qaaday xerada qaxootiga ee nasrat ee bartamaha qasa ku taala waxaa la sheegay inay ku dhinteen sideed iyo toban qof sida ay sheegtay warbaahinta falastiin dadkaas waxaa ku jira ama sidoo kale dad kale ku jira xerada la yihaahdo burej ayaa ciidanka yuhuuddu ay ku amreen dadka degan ka guuraan unuguna dhinaca koonfureed magaalada new york ee dalka mareykankana golaha amniga ee jamciyadda qurmaan ka dhexeysa ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in gargaar baniaadanimo oo dheeraada ah la geeyo qaaza xabadana la joojiyo hase ahaatee mooshinkaas waxaa ka gaabsaday inay ka hadlaan xabajoojin lagu soo daro wiliba daqdega qaar kamida ah dowladaha wakaalada wararka waafa ee falastiin warar faafisa waxay sheegaysaa in ugu yaraan sideed iyo toban qof ay ku dhinteen tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen weerar xagga cirka oo yuhuudda ay ka geysteen malinka gaza ilaa xalay saqdi dhexe warar kale ayaa noo soo socda saaxiib yaal welina waxaa la socotaan barnaamijkeena kulanka kenen k n n dalada qorshaynaaye hormagaan tusmaynaayey reerkaanu qalabqa aqalkaa qotominaay

naxdintaan la qiirooday qulubtaa ani haysta ilmadaa i wada qoysay qofba maalin soo qabataye tayduu see qaraaca noqotay

qalqaladii arooskayda quluftaan ka filanayay ka filanayay qabanqaabadii aan hayay qararkii aan soo goostay qalqaladii arooskayda quruxdaan ka filanayay ka filanayay uus lama noqotay amadii qofee isjecel naftuu hadday u qaybsami qudhakaan u bixin jiray iga qaadi nasiib noqotay labadii qofee isjecel codka macaan fanaanada hibe maxamed adoon hiba ayaa ku luuqeynaysa heystaan taladan qorsheynayay yare kale ayaa ka mid ahaa barnaamijkeena kulanka keenan ayayna heestan qaybna uga tahay saaxiibayaal heesa kalaa noo soo socda oo aad maqli doontaan laakiin markaan waxaan eegaynaa warbixino kale oo kooban in ka badan toddoba boqol oo kamid ah shaqaalaha diyaaradaha ee atlantic ee airbus layiraahdo ama airbuska ah ayaa la rumaysan yahay inay ku xanuunsadeen kadib casho sharaf loo sameeyo shirkadu ay sameysay waxaa lagu soo beegay maalmaha ciidda masiixiyiinta ee christmaska mas-uuliyiinta caafimaadka ee faransiiska ayaana sidaas sheegay shaqaalahanu ka socday qeybo kala duwan oo shirkadu leedahay ayaa tagay goob casharaf lagu sameynaya kadibna xanuun degdeg deg ayaa kusoo booday sida inay shumaan ama ayba tagaan sidaas waxaa warsibo kale dawararka ee ares layihaahdo ma cadda waxaa ku jiray cuntada ay cuneen shaqaalahan shirkadda ayaa sheegtay in arintan ay si gaara ah ay u baari doonto waxaana shirkadu ay sheegaysaa in dadka shirkada ka shaqeeya oo kun iyo shan boqol qof gaaraya ee hadda oo shan ka kala socday xafladaasi ay ka qaybgaleen toddoba boqol oo ka ah ayaa xanuunsaday dhinaca kale wararka diyaaradaha iyo faransiiska intaana ka dhammaanan diyaarad siday saddex boqol iyo saddex qof oo rakaab hindi ah ayaa lagu xayiray garoon diyaaradeed oo ku yaala waqooyi bari dalka faransiiska kadib markii looga shakeeyey inay saaran yihin dad hariibayaal ah diyaaradan oo nooceedu yahay airbus e saddex boqol iyo afartan ayaa ka duushay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana ku wajahneyd caasimada dalka nicaragua ee mangua la waxaa laga dejiyey intii lagu jiray baliday joogsiga farsamada garoonka diyaaradaha oo si gaara ah loo baarayay dhowr qof ayaa garoonka hadda ku xiran kuwaasoo boolisku xireen waxaa la bilaabay baleya baaritaan la xiriidha xaaladda iyo ujeedada safarka ee dadkaasi oo si gaara ah loola soconayo magaalada ugu adduunka waxaa la sheegay inay ku nool yihiin iyada dhanba saddex qof oo magaalada degan waana dhif baa laleeyahay in dad kale magaaladaas ay tagaan magaaladan waxay ku taalaa halka loo yaqaano astria oo croatia ka tirsan waana deegaan buureed u dhow ham halka loo yaqaano magaaladan waxaa markii ugu horeysay lagu sheegay in dadka ay degeen ay markii hore ama soo degay markii ugu horeysay qarniga labaiy tobnaad hase ahaatee waxaa la sheegay in loo aqoonsado magaalada ugu yar iyadoo dhan baa labayo toban kilomitr ayaa dadka ka degana soddon qoys kama badna sida warbaahinta dalkaasi ay sheegeen markaan saaxiib ayaal dhinaca xubnahan eegeynaya kusoo dhawaada xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaara wariyaheen ifrax axmed mahadsanid burhaan waa maalin sabdi ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha diseembar sanadkuna waa laba kun saddexiyo labaatan waa maalinta saddex boqol konton toddobaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo sideed cusho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ciidamadii ugu horreeyey ee ka socda dalka burundi ayaa soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun labaatankii xildhibaanada baarlamanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa isku raacay muddada xilhaynta maamulka in ay noqoto shan sano kadib fadhi ay ku yeesheen magaalada jowhar maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol saddex iyo siddeetankii george washington ayaa iska casilay xilkii taliyaha ciidamada maraykanka maanta oo kale sanadii kun sideed boqol labaiyo soddonkii ciidamada holland ayaa hareereeyey magaalada atiweb ee dalka biljamka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koo iyo afartankii ciidamadii ingiriiska ayaa qabsaday magaalada bangazi ee dalka libiya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labaiyo afartankii diyaaradihii isbahaysiga ayaa weerar duqeyn ahaa ku qaaday dalka holland maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii ra wasaarihii hore ee jabaan iyo lix saraakiil oo kale oo ciidan ayaa la toogtay kadib dembiyo dagaal oo lagu helay ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii cabdalla ibraahim ayaa aas-aasay dowladda morocco guud ahaanna waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idin idinkuga celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryahana ifraax axmed aada umahadsan tahay qaar ka mid a dhacdooyinka uga weynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dib noo xasuusinaysay warar kale haddaan soo koobo koonfur galbeed dalka faransiiska waxaa ku taala tuulo gaar ah oo qof kasta oo ku nool uu la ildaran yahay nooc kamid a ah xanuunada asaasiga ah ee dadka waalida kurida ah. deegaankan oo layiraahdo landas dadka ugu da-do weyn waxaama qofka ugu da-do weyn inuu yahay boqol laba sano jiro kan ugu yarna wuxuu jiraa afartan sano dukaamo badan oo ku yaala ayaa dadku kaash wax kaga gataan inta badan waxaa la sheegay nooc kamid a ah dadkan inay qabaan noocyo kamid ah xanuunka waalida dukaamada ku yaala deegaankan ayaa laga yaabaa inay u ekaadaan kuwaan caadi ahayn oo caqligal ahayn oo keydiya dhammaan waxyaabaha laga maarmaanka ah oo ay ku jiraan waxyaabaha faransiiska aada looga isticmaalo laakiin dadka magaaladan ku nool waxaa la sheegay inaysan lacagaha inta badan jeebka ku qaadan sidoo kale dukaamada maqaayadaha ee dadka tuulada waxaa lagu dhiirigeliyaa inay la yimaadaan tiyaatarka inay yimaadaan tiyaatarada iyagoo ka qayb qaadanaya xafladaha si maskaxda loo dejiyo dadkan waxaa la sheegay badankood noocyo ka mid ah xanuunka waalida inay qabaan haweeneyda loo aqoonsan yahay inay tahay tan faruuryaha ama bushimaha ugu waaweyn adduunka leh ayaa sheegtay inay kenya jabsan tahay qoyskeeda iyo dadka magaalada ku noosha habaaldegan sida loo dhaqmaan iyadoo sheegtay in xataa aysan ku faraxsanayn inay markan banaanka u baxdo si uga qayb qaadato fantasiyaha maalmaha ciidda masiixiyiinta haweeneydan oo internetka caanka ah andre arvona layidhaahdo ayaa sheegtay inay joojinayso in ka qaybgasha barnaamijyadeeda haweeneydan waxay sheegtay lix labaatan sana jiraha iyadu inay markii hore ay dooratay faruuryaha inay weynaysato oo ay durato xilligaas waxaa kaga baxday lacag gaaraysa ilaa labaatan kun oo boonka ingiriiska ah waa hagaag markaana sawiro qarsoon iyo muuqaalo qarsoon oo laga soo duubay safaaradda dowladda kuuriyada waqooyi ay ku leedahay magaalada london ayaa lagu arkay leeyahay inaysan banu ekayn meel safaarada waxay ku taalla wado qarsoon oo dadku inta badan aysan marin oo ku taalla galbeedka magaalada london waxaa la sheegaa inay halkaa markaa maraya sida ay u eg tahay goob eh, guri oo kale ah dhismahan waxaa iibsatay baa leeyahay dowladda kuuriyada waqooyi sanadkii labada kun waxaana loo ekeysiiyey sida guri caadi oo kale wuxuu ku yaala xaafadda la yihaahdo elin ee duleedka waxaana kasoo horjeedaabaa la naadayada teenisada guryahooda gurigan waxaa ku xiran ama ku wareegsan gidaar weyn oo kaliya waxaa lagu gartaa inuu yahay calan kama muuqdo wax gaarana kama muuqdaan albaabka waxaa ku yaala leerar cadcad marka qofku inuu usoo muraado ama derbigu aad u fiiriyo ma ahan markaas uu ogaan karo in goobtu ay tahay goob safaarada ku qorantaha mooyaane xataa boorka ku weyn ama ku dhegan maaha mid aad u weyn markan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay dalka xaaladiis iyo dhismaha dowladnimadiisa difaac iyo dagaalkiiyo kuwii dhaqarradii gaaray allay dulmi lama rabe waa ku diirsada kaloo la yidhi shabaab iyo haddaan dayratada daqar la gaadhsiinin muqdishoiyo dadkaygii haday nabad ku daanshoonin dibindaabyadii hore hadaan laga duruus qaadan wixii dhiig la daadiyey haddaan garasha noo doorin qarixii ka tusi jiray haddaan jidadka loo diidin militari diyaarsani hadduu daabad la hor joogsan duufaan iyo haddaan haram xadiran shaqada loo daynin danab iyo hadaan gorgor xartamay duurka kugu laynin haddaan shalay dadkaygii isnacay dib u walaaloobin duulaankaad ku haysiiyo haday dani heshiisiinin madaxweyne dooriyo haduu waana kala daalin dowladiiyo haddaan shacab runtii intii la isku duubnaanin daljir iyo naftii hure haddii aanu dacal joogin dabka ku macaweeyee nafluu goor habeen dumay gorgorgoro waxaa kaloo la yidhi al-shabaab dibira weyn haddaan dilay weyno allayleh dagaal kuma jirno daacad weli maahin ardagaalka khawaariijta nabee daacad waa laga yahay oo koonfurta gobolka mudug meel jeexjeex iyo buurtay cagoos u dhexaysa cirkaanya looga soo dhacayaa kobtayd iyo karintaydu maaragta ka dhacday waxaana la sheegay inuu saldhig weyn ashabaab u ahay hayse kuugu taalla beriga saldhig uma ahee meel kaleo koonfurta xardheer agteeda oo baraag cali guduud la yidhaahda eh. sidii duqayn loogu waday eh. garkaygii weynaa iyo cimaamadaydii maaragtay ka dhacday eh. hadda khawaariijtii hal jabay iyo hal jiis iyo hal dhintay mid la waayay noqdeen allaylahe daqarrada khawaariij ku dhacay waa ku diirsaday dhulka laga duqey oo cirkaa looga soo degaye maxaan uga digtaa maanta waa dabargo'oodii waar dawlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaax waxaa loogu magac daray war kalmaane war ma haysiine haddaad arki jirteen qof ismidaamiyo qof bamba tuura qof qarax isku soo xira gawaari qaraxii laga soo buuxiyey hadda waxaa yimid ismidaamin toorey ah midacda warwarkaaga dhex gelinine degmada hodan gaar ahaan saybiyaano nin al-shabaab ah ayaa toorey ku weeraray askari ka tirsan ciidamada dowladda oo joogay bar kontaroora lagu baara gawaarida kadibna wuxuu maagay carar askartii goobtii joogtay ayaa ninkii khawaarijtaa joogtay hawshii miinada joogtay haddii ay midi gaartay arrin aadu macaanii mahad weeye ilaah war cadowgii wax ismoodeen muslimiinta gumaada meel xun baa u dambaysa warnamyaw meeliisan fiiriyasaanuma fiirineana mindidad lagasari mundilikor lahkagali maryaalka lagaadi hoob isin dheegdan ilaahay umahadya nebeda koytay war madayow isin ma erin jirino nebedaanaas la nuugale nebedaanaas la nuugale war kalamaanay madaxweyne xasan shiikho khawaarijta ka hadlaya wuxuu yidhi waa jabeen waana laga adkaaday maanta waddada u furan oo aan ugu baaqaynaa waa inay isdhiibaan hadday diidaanna ciidamadu baaqigooday soo qabqaban doonaan war axmedow maantaba kugu koonfur galbeed ay soo dhiibeenn ma khudbaddii ay dhegaysteen war nimanku mayagaa kaa dhagayar hadda meeshii u roon waa yaqaanaane aryaadhaha khudbada madaxweynuhu aadaay u dheereed wuxuuna yidhi waxaa naga go'an inaan dhammaystirno dastuurka baarlamaankana waa ku kalsoonnahay sababtoo ah baarlamaanadi dalka dalka soo maroo dhan waxay dhihi jireen dastuurka waxaa dhammaystiri doona baarlamaanka naga dambeeya annaguna ma rabno hadda inaan baarlamaanka soo socdaa dhammaystiraa dastuurka dhahanno waxyaabihii muhiimka ahaayoo dhanna waa soo dhammaynaa hadda dastuurka kaliyahaa noo dhiman war madaxweyne waxaa kaluu intaa ku sii daray shacabka yaan aragti khaldan laga gedin wax walbana dhinaca saxan baan ka qaadan doonaa war madaxweynuhu wuxuu intaas ku sii daray indhahaas waxa soomaaliya u yeelay waa looma dhamma kuna jiri mayne kala shakiga ha layska daayo ummada soomaaliyeed masiirkoodana eh. qof iyo laba danle loo joojin maayo waar walaweynay madaxweynuhu ixtiraafkii somalilan marna ma soo hadal qaaday warkalamaanay war ma haysaane maamulka kumeelgaarka sii qaatumo anaqayla dhaanka eh. anku qaadimayste ya bilaawena haye war aqoonsigii baraankiiyo ahaa miyaa la yidhi war maamul goboleed buuxa miyay noqdeen qaatumo war tartankii ciyaaraha miyaa lagu soo daray war warwarka dhex dhexgelinina magaalada laascaanood ee gobolka sool eh. waxaa ka socda shir u dhexeeya isiimada qaatumo waxaana la sheegayaa isimadu arrimaha socda ku kala qaybsan yihiin madaxweyne firdhiyoo hadlana wuxuu yidhi ssc kaatumo maamul kale la hoosgeyn maayo kuna biiri mayso arrimaha hadda taagan horeyna waa u sheegnay haddana waa caddaynaynaa war ra-iisul wasaarihii hore cali khaliif galleer allah u naxariistay wuxuu hadda ka hor yidhi reer ssc maamul kale oo dibadda uga soo duulay uga baqi maaye iyaga dhexdoodaan iskaga baqayaa wargaraad jaamac garaad cali oo isla arrinta ssc ka hadlay wuxuu yidhi anagu buntland waxba ku darsan mayno xildhibaanada toddobiyo tobanka oo la sheegaana marka hore annagu soomaxu xuli jirin haddana wax aan ku darsanayna ma lahan doorashadaanna kama qaybgelayn waan idin dhaliilay idin dhaliilay idhegaysan weyde dhegaysan weyde dhan u socotaan dhegalaay wax maqal war waliibaa leeray holis dhegaynsadu waaye lan hata dhahanhayne dhahanka dheel madodoona war waxaa layidhi markay doorasho joogto dadku waa ku murmaayoo dagaal wayska yimaad ilaan waa dabcigoodoo damac baa la wataaye war waxaa la yidhi shabaabkii isualwaali jiray waabiyaa helaye dal xureeye goortuu wajahay waayaraa go'aye ciidamada wanaagsani hadday guula ka wataane wadnaha dhegle baa la yidhi oo walaahiya war gorgoro waxaa kaloo la yidhi shabaabkii iswaalwaali jiray waabiyaa helaye wejigabax ayay kala kulmeen wiilashii muduge galgaduudna waxaa lagu hayaa howlgal waafiyehe hiiraanna waa hore ayaa hadda loo waraye laga waa shabeellada dhaxana oo walaahiya war haddayba saas tahay shabaabkii go'doon bay galeen gacanla'aaneed aryaadhaha mugin la yidhi shabaab godaday ku jiraan cid ugu gurmaysana male samigay cabdulla waxa uu yidhi ow qof jiraan jeenaanaan leehayn inay jilcayso waa jirta qof jiraan jeenaanaan leehayn inay jilcayso waa jirta cabdillo waxaa kaloo la yidhi wakaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka warkalamaane waxaan loo jooga ku mashquulsheene waxaan idiin hayaa xikmado la sheegay in laga soo xigtay saxaabigii jaliilka ah cali bin abi daalib wuxuuna yidhi baa la yidhi haddaad qof saarto mas'uuliyad aanu qaadi karin ku talagal inuu sababi doono dhibaato aanad mas-uuliyaddeeda u taaghayn daqiiqad aad ku samirta caradu waxay kaa baajisaa kun daqiiqo oo aad hadhow murug ku joogi lahayd ceebta maalqabeenka in badan ayaa la qariyaa waxaana wehel u noqda beenaalayaal hadhow markay ku caddaato ka baxsada asturaaddiisa ha ku farxin guuldarrada nacabkaaga waayo ma ogid mustaqbalka maalmaha kuu dambeeya ee nolosha dadka ha uga cabsan dhaawacaad adigu sababtiisa leedahay sababtoo ah qof aan lurkiisu haynin ka dabqan maayo xanuunkiisa ha ka xishoonin inaad wax yar bixiso maxaa yeelay inaad wax bixin weydo ayaa ceeb ah ama in laga xishooda mudan tan u dambaydana wuxuu yidhi addoon ha u noqon qof khayrka ah adoo ilaahay xor kaa dhigay barnaamijka tabin farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba cododka macaan fanaaniinta aweys khamiis iyo liljeelame ee kaga tagama heesta jabaa jabaa nabadgelyo jamaal wadano jinkiisa karoon waa ku jeclaada jeclaada jilba haisaan sideenii jeclaata jaranow jabaajaba jamaal badano jirkiisa garo waaku jeclaadaye jeclaadaye jilbaha isaa sididii jeclaataa jibisoo dhacdayo caradaan kala jeexi ahaanaa jaceelka wadnahey u jibaaxay idii jawharluud joog dheer adiga waa ku jeclaadaye jilbaha jiile jabajaba idii jawharluud joog dheer adigan waa ku jeclaadaye jilbaha jabajaba sidii dhicnaata annakan

sididii jeclaataan dalaadkaayiriye juudii wamaajid waa jiraane dalaadkaayiriye juudii wamaajid waa jiraane jabriilwa malage jaahilaan ogeene jabriilwa malage jaahilaan ogeene Ka abuure, isaadada waayee. elee jabaa jabaa sidii joharluud joogdheer adigaan haaku jaclaadaye jaclaadaye jilbahajajeelee jabaa jabaa sidii joharluud joogdheer adigaan haaku jaclaadaye jaclaadaye